alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wala alih wasaxbi wasalam asalamu calaykum raxmat ullah baabu libaas libaas waa hugii markaa xidhiirka ka dhexeeya salaadda waynu sheegna waxa weeye siday culimadu ihahdeen raximahum llahu jamiican salaadda waxaa ka dhexeeya maadaama salaaddu ay dee waxaa shuruuddeeda ugu adag ay ka mid tahay satru lcawra qofku muxuu cawradiisa ku asturaya maxaa u xalaala maxaa ka xaaraana maxaa la mida وعn أbي cاmir الأشcري رضي الله عنه qال qاla رasuل الlahi slى الlaه عليه وsلم laيkunana min umatي أqوام ystxiluna الxira والxarيir rawah abu dawud وأslه في الbخariي وعn أbي cاmir الأشcري radي الlaه عanه qal wuxu uhi qala rasuulu الlahi slى الlaه عليه وsلم layakunana ahaadeen oo ahaadeen min ummatii ummadayda ka mid ahaadeen aqwaamu dad ka mid ahaadeen yastaxiluuna xalaashanaya alxira ay azina zinada xalaashanaya iyo walxariira xariirta xalaashanaya rawaahu abu daawuud wa asluhu fi lbukhaariy xadiiska asalkiisuna bukhaari buu ku yahay wa can radi allahu canhu qaal wuxu nahaa rasuulu sala allah ala sl rsulku wuxuu diiday an nashraba inaynu ku cabno fii aaniyati dahabi walfida weelka dahabka iyo fidada ah wa an naakula inaanu ku cunno fiiha ay fi dahabi walfida weelkaa inaanu ku cunno wax wacan lubsi lxariirina wuu noo diidinaha can lubsi lxariir xariirta inaanu xidhanno iyo waddiibaaji diibaajka wa an najlisa inaanu ku fadhiisanno caleyhi ay cala alxariiri xariirta inaanu gogol ka dhigannona amba aanu kuraas aanu ku fadhiisanno iyo waxaanu ku fadhiisano aanu ka dhiganno wuu noo diiday rawaahu albukhaariy xadiiskani wuxuu tilmaamayaa labadan xadiis marka la xariirta waxaa la idhaahdo inaanay xalaalo ahayn ragga inay xidhaan ayaa xadiisku sheekh usoo qaatay lakin mawduucyo badan buu xadisku gelaya u ka hadli kara lakin wuxuu soo qaatay wlxariira layakuuna min ummati aqwaamin yastaxiluuna alxira walxariira xalaashanaya markaa zinadii baabuu daba dhigay rasulka alay slat dee waxaa laga qaadanayaa inay xaaraam tahay markeedii hore bukhaarina waxaaba ku jirtay waa kan sheekhu inoo sheegay bukhaari asalkiisu ku xadiiska asalku bukhari buu ku yaalaaya layakunana min ummati aqwam yastaxiluuna alxira wاlxariira wاlkamra wاlmaaazif wاlkamra wاlmacaazif kamid ahaade ummaddeeda waxaa kamid noqon doona kamid noqon doonaa laamkaasi waa laamkii qasamka nuunkaasina waa tawkiid mustaqalahoo aqiila markaa ficilka adkeynaya dad xariirta zinada iyo xariirta iyo khamriga iyo aalaadka lagu heeso macaaziftu waa amanka iyo waxaas xalaashanaya oo heesaha macaan xalaashanaya markaa kelmadan alxira alkhazana waa loo akriyey lakin alxira ba u badan tahaye alkhaza waa xariirtii laftigeed nooc ka mid a ah. alxira xirax ayay culimada qaarkood tilmaameen kelmaddu waxay idhahdeen xagga marka la eego luqa ma jiro magac laba xaraf ka kooban oo mucraba waa la heli karaa magac mabniyaho laba xaraf ka kooban laakiin magac mucrabo laba xaraf ka koobani ma jiro marka kelmadda iminka damun iyo yadun iyo alxira alif ilaamku yiraan kuma jiraane waa laba xaraf soo maha marka tacliil bay daw raadiyeen qolada sarfiyiintu tacliil iyo sabayn marka waxay dhahdeen iqtibaadan xarafkii kale waa la gooyey xaraf la gooyeyo ictibaadan baa loo goyey ictibaadku macnihiisu waa maxay waa wax cilo la garan maayo waa la iska gooyon qaarkoodna cilla sheegeen alxira kelmadda asalkeedu alfarju weyan markaa imika lakin maxaa looga jeedaa e azinaa ilan qofka xaaskiisa xalaasha alna ah ma diidine istixlaalkana waa istixlaal ficli ee maaha istixlaal qalbiga maha maanaa istixlaal caqiidiya caqadiya maha qodobkaasina aad buu muhim u yala socda istixlaalku yastaxiluun waayo hadday xalaashadaan de way soo maha min ummatina ma ummatu dacwa mise waa ummatu lijaaba waa ummatu alijaaba maxaa caddaynaya sida ay sheegeen waxay idhahdeen dee marka hore ummadda horta ummadda ummatu dacwa iyo ummatu lijaaba maxay kula duwan ummatu dacwa waa ummadda nebiga loo soo diray ila waa wax alla waxaa addunyada ku nool diintu doonama haystee waa ummadda nebi maxamed bay ka mid yihin min ummatihi xagga dacwadda markaad eeg dacwaddiisu inay ku wajahanto nebi kale loo soo dirin laakiin inta muslimiin magacaa muslimiin noqotay ee amarkiisa ee muslim baa nahay tidhi waxaa lahaa ummatul ishaaba qolada tabliiqa ayaa cagsiyo idhaahdo inagu ummatu dacwa baynu iyagoo uga jeeda inaga dacwad baa laynoo diri dadka u sheegno ya marka ummatul ijaaba haddaba ummatulijaaba oo muslimiintiia oo aamine mar hadduu qofku muslim baan hayidhi wuxuu aaminsan yahay zinadu inay xaaraam tahay waxaas inay xaraam yihin soo ma hadduu idha muslim baan ahay lakin intaas ma aaminsani dee wuu gaalowaynu arkayna isticlaalka marka waa maxay waa dadkan ficil ahaan u sameynaya marka ficil ahaan say u sameynayaan iyadoo ay xaaraanba aaminsan waxaan inuu yahay ee ay ugu celcelinayaanba waxay ka dhigteenba kalmustaxiliina laha sidii qaar xalaashaday oo kale ee hadday xalaashigintii qalbiga tahay qalbi ahaan aamina inay tahay yuu samayniba qofku waa gaal soo arki hadduu qof maanta ihahdo in wax la xadaa way banaantay amba in way banaantay oo aanu zinaysan waxna xadin iyo hadduu ficilka sameeyo isagoo aaminsan inuu xaaraam yahay keebaa gaala labadaa kayidhi waa xalaal kani wuxuu duriyey aayad qur'aana iyo xadiis nebi oo sheegaya waxaan inuu xaaraam yahay buu ka horyimi caqiid ahaan buu gaaloobaya isticlaalka marka waa isticlaalka ficligaa waa ficil qof kasta culmadu waa dhaa ficil sameeyaan xaaraanina faqad istaxalla wuu xalaashaday xaggee buu ka xalaashaday xagga ficil ahaan lakin isticlaalku hadduu kii qalbiga ahaan noqdo qalbiga ka xalaashado fa huwa kaafir waa waa gaalba yuu samaynin be xariirta oo ragga laga xaaraam yeelay bay xalaashan doonaan iska xidhan doonaan waynu aragnay qaar muslimiin ahoo silistahaba xataa xidhan oo magacii sida dumarka dahab ku xidhay meelaha dadkaa jooga qaarkood de marka heer gaadhaan kamriga isna saas kale way cabbi doonaan waddamada islaamka meel kaleba heegina wadamada islaamka meelo badan oo ka mid ah goobo dhan loo sameeyey zinada oo la dumarka halkaa xun jooga oo waa dawladduna cashuur bay ka qaataa haddii xumaantan weligood way dhacaysaa si qarsoon way u jiraysaa laakiin dad baa heer kaa gaadhay waddamada qaarkood kamriga qaar baa waxa weeyaan iyaguna saas kale meel kasta ku cabay dadka iminka kamriga cabe adduunyada muslimiintahay dee aad ba u tiro badany inaga arkayna maalin kasta de kuwan khamriga cabiye intaa ay boolisku la dagaalamayan waliba dawladdu la dagalamayso meelaha weliba ugu sahlan bayna addunyada marka la eego addunyada islaamka marka la eego maxay nahay waliba waa goobaha ugu sahlan ee ugu cajiibsan xaggeenaas waa dawladda kugacayad arkaysaa marka halka hargeysa iyo adduunyada caalamka la eego culimadii time way yaabeen siday tahay ya arki maysa de gabdhi madax qaaban oo intay madaxa soo qabaysay halkaa shaariya sura cun halkaa lugeynaysa hadda way aaminsan tahay marka qaarkood inay shaariya sura iska xehato lakin way baqanaysaa soo ma ha de bulshada haysa lakin waddamada islaamka waddamada carabta arkayso masar oo shaariya sura gabadha xidhan morocco xidhan suuriya xidhan jabuuti dan oo xidhan arkaysaa meelo fara ya ethoobiya dan oo xidhan badan oo weliba magaalooyinka islaamka de markaa horta qofku marku wax qiimeynayana waa inuu diinan wax ku qiimeeyo soo maha inaanu xamaasad iyo dacaayad iyo waxa aanu wax ku qiimeyn horta taasi maaha qofku waa iska wuxuu noqonayaa qof haddaan sax noqonayn dahabkiiyo fidada wax lagu cuno waynu soo maray isaga soo ma ahayn markaynu maani aaniya marayn dahabkiiyo fidada eg xariirta markaa raggaa laga xaaraam dumarka waa loo xalaaleysay inu xadiista marku arki doono raggumay xaaraam ka tahy sababtuna waxa weeyaan jiljilaac iyo isqurqurxin xooga iyo waxbaa ku jirta ninkiina saa looma baahna inuu sii noqdo laakiin haddii isagii laga xaaraam yeelay haweenadiisiina u xidhato iskugu qurxiso looma diidinoo xaggaasuu ka helay wuxuu leeyahy shekh ibn cuthaymin raximah ullah salaad haddaad ku tukato xariirtaa ka war ila inta lagu diiday wadaas dee ku tukanna waa xaaraan laakiinse haddiiuba ku tukado culimada qaar ba waxay leeyihiin shardi shardigii ka soo baxay waa kan asturay laakiin muxuu isku asturay oo xaaraana soo maha salaadiisuna way ansaxaysa waanu ku dambaabaya xudayfa bnu yamaan xudayfa bnu yamaan wamaa adraaka man hu oo maxaad ka taqaanaa saxaabigaasi waa min bani cabsi qabiilkii la jiray bani cabsi ninkii cantara la ohan jiray ka tirsanaa gabayaaga mxuu gabayaaga iyo dagaalyahanka ba ahaa ee jaahiliga ayuu isnaba ka soo jeedaa aabihii isaguba saxaabada kamid ahaayeen xudayfa bnu yamaan waxaa la sheegay aabihii dagaalkii uxud ayaa lagu dilayba yaa dilay saxaabada markii ay dee isdhex galeen gaalida iskala garan waayeen iyagoon u qastiin iyagoon qastiin marka qofka fitanka saxaabada fitanka laga qaata ee ugu waaweyn ee fitanka ka fog waa xudayfa bn yaman waayo wuxuu yihi kana rasu kana الnaasu yasaluuna rasuula اlahi salى اlahu alay slm can اlkhayr wa kuntu asalhu can الshari makhaafata an yudrikani dadku rasuulka khayrkay weydiin jiray lakin anu sharkaa weydiin jiray bui ujeeddadu shar jacayligamay ahayne lakin waxaan ka baqanaya bui makhaafa mafcuul liajr anigoo ka baqanaya inuu isoo gaadho faqultu ya rasuula اllahi ina kuna fi shari fi jahiliyati wa shari fajaءana allahu bihada اlkhayr fahal bacda hada اlkhayri min shar waa kii xadiiskii dheera marka xadiis xudayfa ku caan baxay ee rasuulku alay sla slam ataa ka sii warramay fitankan iyo waxaan aynu arkayno o dhan xadiiskana aad baad u diraasiin doontaan insha alla dahabka iyo fidada inaan wax ku cuno iyo inaan ku cabnoba wa an naakula fiihima wa can lubsi lxariirna wuu noo diiday wadiibaaj diibaajkuna waa maro iyadu ka madax banaanoo laakiin goodiyadeeda cidhifyadeeda dhinacyadeedaasoo kale ayaa xariir lagu xardhay markaa marada xariirtale ee cidhifyada iyo hareeraha lagaga toltolay amba diibaaj waxa weyaan diibaaj waa diibaashatay lwaji mar kale waa labada dhinac ee dhabanka marka waxa weeyaan mara lagu qurqurxiyey xariir iyadu yay ahaanba mar xariir markeeda hore oo diibaajkaas macruufa oo noo diiday inaanu ku fadhiisanona wuu noo diiday waay ugu dambayntii an cumar radi allahu canhu qala wuxu nahaa rasuulu lahi sala la ala sl rsulku wuxu diiday can lubsi alxariiri xariirta xidhashadeeda ilaa mawdica isbicayni meel laba farood la dhigo mooyaane aw halaain amba saddex la dhigo aw arbacin amba afar la dhigo mutafaqun caleyh walafd lmuslim xariirtii in lanu xidhanno wuu noo diiday laakiinse haddii xariirta marada ku taalla marka laisku celceliyo ilaa afar farood ay noqonayso ya way banaanta haddii matalan jaabkii lagaga sameeyo ama meel orka laga sameeyo aduu afar farood meel la dhigo afar farood in la dhigo xariirtaasi ku taalla waa inaanay gaadhin waa inay ka yaraato awdanna wuxuu leeyay mucthaymiin maaha lishaki waa litanwiic awdan waa maxay li maaha in ma laba ma la buu nebigu yihi mise saddex buu yihi mise afar buu yihi maya waxa weyaan amba laba ha noqoto ama saddex ha noqoto marka halka ugu sarreysa laga qaadanaya wallahu aclam waxbillahi tawfiq asalamu alaykum